alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu uljihaad baynu ku soo jiray xadiiska kun iyo saddex boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo lixdan wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala kunna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalama fii hazaah jaabir waxa uu yidhi kunna waxaannu ahayn maca anabiyi sala allahu aleyh nabiga la jirkiisa fii hazaatin yacni duulaan jihaad gudihiis ayaanu nebiga wehelinnay calayhi asalaatu wassalaam fa qaala markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina bilmadiinati la rijaalan maa sirtum masiiran walaqatactum waadiyan ila kaanuu macakum xabasahum almarad nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina bilmadiinati la rijaalan madiina waxaa ku sugan rag raggaasoo maa sirtum masiiran aydaan socon masaafo la socdo meel la socdo aydan socon ama socod aydan socon sida horaa fiican marka in la yidhaahdo makaanu sayr lagu fasiro wala qatactum aydaan goyn waadiyan togna aydaan goyn ilaa kaanuu macakum la jirkiinna inay ahaadeen mooyaane yacni socod kastaoo meel aad socoteen iyo tog kastaa ka tallowdeenba way idin weheliyeen xabasahum almarad ma sirtum masiiran maydaan socon masaafo la socdo wala qatactu maydaan goyn bimacnaa kamaydaan tallaabin waadiyan tog xaal axwaasha ka mida ilaa kaanuu macakum xaalay la jirkiinna ahaadeen mooyaane xabasahum almarad waxaa xidhay oo xabisay oo baajiyey almaradu xanuun baa baajiyey way idin raaci lahaayeenoo jihaadka inay raacaan go'aan bay ka ahaydee laakiin waxa baajiyey xanuun baa baajiyey xanuunkaasay u soo bixi waayeenoo idin raaci waayey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd xabasahum lcudru cudurdaar baa xabisay waxa baajiyey oo idinka reebay cudurdaar waa cudri sharci ah waa sidaa maradkaoo kale wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd ilaa sharikuukum fi alajr ajarka inay idinla wadaagaan mooyaane rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey min riwaayati anas wuxuu ka soo wariyey werinta anas buu ka soo wariyey wa rawaahu muslimun muslimna waa soo wariyey min riwaayati jaabirin werinta jaabir ayuu ka soo wariyey oo bimacnaa jaabir xadiiska isagoo ka warinaya ayuu ku keenay riwaayada ilaa sharikuukum fi lajri wallafdu lahu lafdiguna isagu u sugnaaday muslim lafdiguna wuxuu u sugnaaday jaabir buu usugnaaday yani muslim buu usugnaaday min riwaayati jaabir wallafdu lahu ay limuslim waa min riwaayati jaabir laakiin xadiiskan waxaynu ku soo maray baabkii niyadiiyo ikhlaaska ah ee abwaabta kitaabka ugu horreeyey aynu ku soo maray wuxuuna tilmaamayaa fadliga niyadu leedahay oo camalka khayrkee la niyeeyo fadliguu leeyaha laga qaadanaya xadiiska oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam madiino waxa ku sugan aynu kaga nimi rag meel kastaa marteen iyo to kastaa ka tallowdeenba la jirkiinna ahaaday idin weheliya niyadoodii qalbigoodaa idinla jira casmi iyo go'aan bay ka ahayd inay idin raacaan way jeclaan lahaayeen oo aad bay u jeclaan lahaayeen inay idin raacaan wainamaa innamaa likulli imri'in maa nawaa ya cudurdaar ama xanuun baa baajiyey saasay idin raaci waayeen muxuu ahaa yaa raaxilina ila lbeyt alcatiiqi laqad sirtum jusuuman wa sirnaa naxnu arwaaxa ya ina aqamna cala cudrin wa can qadarin waman aqaama cala cudrin faqad raaxa ya dad baa xajkii qabtay dad kalena markaysaga waa tegi kari waayeenoo way markaa tamaniyayeenoo jeclaayeen xajka inay tagaan markaasaa ningabiyey markaasuu dadkeenna markaysagaa u safray xaramkiiow baytullaahi alcatiiq ya ya raaxiliina ila lbeyt alcatiiqi gurigii horreeye qadiimka ahaa walyatawafuu bilbeyti alcatiiqa yacnii gurigii qadiimka ahaa ku dawaafaan waa kacbadaa loo jeeda ila waa gurigii ugu horreeyey cibaado loo dhisay ina awala baytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka ya yacni waxa weeye dadka markaa u safray markaa beytulcatiiqow laqad sirtum jusuuman jidh ahaan baa idinku u tagteen wa sirnaa naxnu arwaaxan nafaha yaga ayaa annagana safray buui naftayadaa idinla socotay buui naftayada ayaa idinla socoto annaguna nafahaan baan u safarro xaramka u tagnay idinkuna waxa u tagteen jidh ahaan baa u tagteenoo dee waxa weeye waa wada tagteenba idinku maaha inuu niyadii ka reebaayo dee wuxuu leeyahay markiisa anna jasadkaegii baa idinka hadhay laakiin idinku jasadkaanna dheertihiin dee tanna waa noo suurageli weydi ina aqamna calaa cudrin wa can qadarin cudurdaar iyo qadar baana baajiyey waman aqaama calaa cudrin faqad raaxa kii cudurdaar markaysaa markaa u joogayna waa tegey yani inuu teguu ka dhigan yahay inuu tegey ayuu ka dhigan yahay marka xabasahum almarad xanuun baa baajiyey oo xabisay xabasahum alcudru cudurdaar baa baajiyey marka mar hadday weheliyaan oo niyadii ay jirto cudurdaarna baajiyey ajarkii waa inay helaan marka dee ajarkii waa idinla wadaagayaan looma jeedo kiinniibaa wax ka dhinmaya laga tilmaami maayo waxaa laga tilmaamayaa ilaahay fadligiisu waa waasica iyagana ajar buu siinayaayo niyadooda yani marka waxa weye dhammayska tiran ee cudurdaarku ka baajiyey inay sameeyaan taasaa ilaahay ku ajar siinaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo labiyo lixdan wa can abi muusa radia allahu canhu ana acraabiyan ata anabiya sala allahu alayh wasalama faqaal abi muusa waxa uu sheegay ana acraabiyan in nin reer miyi ata nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga u yimi calayhi asalaatu wassalaam faqaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow alrajulu yuqaatilu lilmaqnami waalrajulu yuqaatilu liyudkar alrajulu nin yuqaatilu dagaalamaya lilmaqnami haniimo uu wax furto aawadeed u dagaalamaya waalrajulu iyo nin yuqaatilu dagaalamaya liyudkara si loo xuso oo loo sheego u dagaalamaya waa si loo xuso oo loo sheego ya waari mayse war ha kaa hadho wardoon buu doonayaa yacnii in marka waxa weeye la xuso oo yacni magac uu helo ayuu rabaa iyo wa rajulu nin yuqaatilu dirirayoo dagaalamaya liyuraa makaanuh si meeshiisa loo arko iyo waxa uu sameeyo ayuu u diriraya noocan maa waa iswaafaqsan tahay liyudkara iyo liyura makaanu oo labaduba markaysaa riyaagii bay noqonaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd yuqaatilu shajaacatan wuxuu u dagaalamayaa geesinimo daraaddeed bimacnaa geesinimo inuu muujiyo aawadeed buu u diriraya wa yuqaatilu xamiya wuxuu u dagaalamayaa yacnii qiiro iyo marka waxa weye ayuu dagaalamaya yacni kibir iyo markaysaa markaa qiiro iyo isla weyni ya uu qiiroonayo ayuu u dagaalamaya yani anafatan wa takaburan wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd wayuqaatilu yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa cadho daraaddeed hada la yidhi ama wax la mida ayuu marka waxa ka cadhooday yacni sawaabkii iyo niyadii marka waxa inuu ilaahay dartii iyo hadda ninkani jihaad buu markaysa markaa ku dhex dagaalamaya laakiin yacni marka ujeeddada wuxuu uga jeedaa fur hel baa muraad isaga u ah maqsuud u ah ama wuxuu u dagaalamayaa magac iyo maamuus hel ama wuxuu u dagaalamayaa qiiro uu ka qiroonaayo ya yacni marka ayuu u dagaalamaya yacni niyadii sawaabka iyo ajardoonka iyo ilaahay dartii ahayd uma dagaalamayo wuxuu u dagaalamayaa dee xaggiinuun baqaha karow ya yaan xaggan loo soo cararin xaggaha loo cararo ya xaalkiisu waa baqaha bari karow baqaha bari karow saasoo kale u waa xamiya wa fii riwaayatin wa yuqaatilu hadaban muxuu u dagaalamayaa cadho daraaddeed yani niyaddii sawaabkii iyo niyatu sawaab inuu ixtisaab uga jeedo iyo ajardoon uma dagaalamayo faman fii sabiili illaah intaa kee ku sugan ilaahay waddadiisoo jihaadka hadduu ilaahay dartiidda u dagaalamayo maqsuudkiisu kaa yahay gaalada kufrigooda iyo xumaantooda dee uu ka cadhoonaayo ilaahay dartiina uga cadhoonaayo taasi dhib male laakiin lama sheegin inuu markaa niyo ilaahay dartii inay ku jirto waxaa la sheegay qadab keliya ayaa la sheegay iyo ashyaada kale la midka lama sheegin haniimada in qasad ka weyni ugu lifaaqan yahay oo haniimadu ay tahay yacni markaa tabac ee waxaa laga dhigay maqsuudulwaxiid ujeeddadu u socdaaba inay tahay fur iyo maal inuu helo gaalada laga furto ilaa haddii wax kale wehelin lahaayeen ama markaa qasad kale ka qaaliban yahay haniimada waa lagu dari lahaa ya muraadkiisu wuxuu yahay waa fur yani markaa wax ka helo haniimadii wax ka helo bes shay kale hadduu jiri lahaa waa la sheegi lahaa ama maqsuud ka weyne hadduu jiri lahaa waxaa lagu yidhi horta nabiga calayhi salaatu wasalaam faman fii sabiili illaah intaa kee ku sugan jihaadkii oo ilaahay waddadiisii u dagaalama jihaadkee ku jira faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man qaatala litakuuna kalimat ullaahi iyo alculyaa fahuwa fii sabiili illah man qaatala ku kastoo dagaalama oo dirira eh, litakuuna kalimatullaahi hiy alculyaa si ay u noqoto daraaddeed kelmadda ilaahay ta korraynta badan ee iyadu sarraysa si ay u noqoto waliba waxaa fiican ismu tafdiil hadda inaan loo laqbayn ta sarraysa inay noqoto ya oo kufrigu uu hooseeyo aanu sarrayn isagu yeelan alculya waa ta'niisu aclaa waa ismu tafdiil mu'anas ah litakuuna kelimatullaahi u dirira si ay u noqoto kelmadda ilaahay hiya alculyaa ta korraysa si ay u noqoto u dagaallama fa huwa fii sabiili illaah wuxuu ku sugan yahay ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah buu ku sugan yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay kelmadda ilaahayna waxaa loo jeedaa kelimatu tawxiid baa loo jeedaa laa ilaaha ila allah ayaa loo jeeda marka kelmadda tawxiidku inay korayso kii u diriraya wuxuu noqonayaa marka waxa weeye kii jihaadka ku sugnaa buu noqonaya maqsuudku inuu sidaa yahay ujeeddo kale kama leh yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwii la weydiiyey hadduu markaa kani kuma jiro kani kuma jiro kani kuma jiro yacni saa u taxo intaa midnaba kuma jiraan faa'iida waa ku sugantao dee xukunkii waa laga qaadanaya laakiin daabid cad oo cidda markaa jihaadka ku sugan iyo ciddaan ku sugnayn kala caddaynaysaa dee lagama qaateen marka macno ka waasaxsan wixii la weydiiyo nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo ah daabitka lagu kala garanayo ruuxa jihaadka ku jira iyo ruuxaan jihaadka ku jirin daabitkaasi waa maxay waa man qaatala litakuuna kalimatullaahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah ya dadka qaar waxay moodayaan yacni waxa weeye haddii xataa gaalba lala diriro inay jihaad iska tahay yacni waxa weeye iska daa muslim in lala dirire gaal in lala diriro lafteeda tafsiil kala leh oo dee marna jihaad noqonaysa marna aan noqonayn ya marna jihaad noqonaysa marna aan noqonay marka yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay yacni waxa weeye cidda u dagaalamaysa kelmadda ilaahay inay korrayso diinka ilaahay uu korreeyo yacni marka islaamnimada iyo tawxiidka inuu koreeyo yani marka gaalnimadu inay hoosayso sidaa u dagaalamaya ya yani marka waxa weeye kaas baa fii sabiili illaahi ah marka niyadaa la eegaya maxalka dagaalku ku dhacayana waa la eegaya oo cidda lala dagaalamaya muslima mise waa gaal jihaadku wuxuu ku saabsan yahay marka gaalo lala dirirayo ayuu marka jihaadku ku saabsan yahay gaalo xarbiyiin ah marka lala dagaalamayo waa muqaatalatu alkufaar alxarbiyiin gaalada xarbiyiinta ah ee aan markaa muslimiinta wax ahdiya ee wax la mida ka dhaxaynin ya ee xarbiga ah marka lala dirirayo waxa loola dirirayaana ay tahay yacni waxaweye diinku marka inuu sarreeyo islaamnimadu korrayso kelmadda ilaahay ay korrayso taa loola diriray iyadoo muslim lala dagaalamayo in la yidhahdo waa jihaad dee sax maaha jihaadku wuxuu ku saabsan yahay gaali la dagaalanka lala dagaalamayo ku saabsan yahy laakiin markaa muslim in lala dagaalamo jihaad ma noqonayso jihaad ma noqonayso waa jirtaa qofka maray u bannaan tahay baabka soo socdaynu ku arki doonnaaye insha allah maray u bannaan tahay marka waxa weeye inuu markaa muslimiinta dee naftiisa inuu ka daafaco iyaduna dawaabid bay leedahay laakiin baabuljihaad ma dafcu saa'il baa la yidhahdaa waa horarkii ku soo weeraray oo aad iska daafacayso horarkaa markaad iska daafacaysana dawaabid bay leedahay dawaabiddii maxaa ka mid a waxaa ka mida dee inaad naftaada si aad uga badbaadin karto uga badbaadiso aynay maqsuud marka hore kuu ahayn inaad disho ee haddaad doonayso marka hore maqsuud ay kuu tahayba inaad disho aad markaad doonayso dee nafta difaac baan ahay waxba ku tari masalan waa ku soo weeraro waa horar naftaadu kuugu yimi maalkaagu kuugu yimi ya yacni waxa weye muslimka marka waxa weye nafta laga daafacayo iyo gaalka horta marka laga daafacayo way kala duwan yihiin haddaad gaal ka daafacayso iyo haddaad muslim ka daafacayso farqa udhaxeeya isku dawaabid ma aha ee marka waxa weeye gaaladii dee waxa weeye iyagu xurmo marka hore ma leh yacni wuxuu xarumo ku yeelan karaa cahdi iyo heshiis iyo yacni ahludimo ama mucaahadiin ama marka wax la mida inuu cismo marka uu leeyahay nooc cismaa uu yeeshay oo yani markaa ballanka iyo heshiiska iyo ashyaadaa dhiiggiisu ku dhowrmay laakiin muslimku asaalatan baa dhiiggiisu u dhowran yahay ya yani wax dhiiggiisa banneeyo cad haddaan la helin muslimka marka hore sharciga waxaa markaa ku suganoo ku cad inuu dhiiggiisu dhowran yahay oo ilaahay baa dhiiggiisa dhowroo xaaraantinimeeyey in la daadiyo yacni ilaahay baa diiday ya waa muxaram xaaraannimadiisu weliba adag tahay dhiiggii dhiiggii qofka muslimka marka waxa weeye muslim hadduu ku soo weeraro horor yahay hororka caynkaasa sidaad isaga daafacaysaa waxay leedahay dawaabid naftayduu doonaya ama maalkaygu doonayaa inaad adiguna doonto inaad iska disho uun dee mid kuu bannaan maaha waxay noqonaysaa markiisa markaa dee inaad tihiin daalim iyo madluum marka mid walba yahay ya oo dulmiga qaybtaadii aadna aad qaadatay si kastaba ha loo kala dulmi bate yacani waxa weeye haddii ay noqoto dagaaladii yacni marka ay noqoto yacni horor baa naftayda ka daafacayaa muslim ah waa in dawaabiddii qofku ilaaliyaa oo maxay ah yacni waxa weeye inaanu isagu marka hore maqsuud aynay u ahayn inuu dilo mar labaadka waxba waxay ka yar yihiin ee uu nafta kaga badbaadin karo waa inuu kaga badbaadiya hadduu bajin xataa ku tegayo wax ka badan inuu isticmaalaa uma bannaana ya hadduu dhaawacmo inuu dhaawac tiraa uma bannaana hadduu ka cararo inuu eryadaa uma bannaana waa i doonayaayo anuu markaa yani yani marka idamacsan yahay inuu isoo weeraro oo markaysaa waan kala horraynayaa uma bannaana oo inuu hujuum qaada markaysa markaa mid u bannaan maaha aha ya yacni waxa weeye waxaas uu ku tegayo ama waxa uu nafta kaga e, badbaadin karo bes inuu kaga badbaadi wey xataa waxa weeye hadduu markaa yani e, yani ay noqoto inuu ul ku dhufto ushaa kaga tegayo ka badan uma isticmaali karo mid hadduu kaga tago mid kale uma celin karo marka dawaabid bay leedahay haddii dawaabiddii qofku aanu ilaalin uuna leeyahay horor naftaydiiyo maalkayga igu yimaan ka daafacayaa dee waxay noqonaysaa waxa weeye haddaanu dawaabiddii ilaalin isna wuxuu noqonayaa inuu la mid yahay ha kala dembi bataan laakiin labaduba inay dembi ku jiraan bay noqonaysaa mar labaadka hadduu dawaabidii sidiisa u ilaaliyo aanu xaraf ka gudbin oo sidii u dhowro u ilaaliyo oo u raaco macnaheedu maaha inuu jihaad ku jiro maaha dagaalku jihaad ya muslim markaysa markaa horaroo isoo weerarana nafteeda ka daafacayaabaa jihaad ah shareecada islaamka wax ku sugan maaha yacni shareecada wax ku sugan maaha hadduu horarku ahaan lahaa gaalo ay ahaan lahaayeen yacni ha gaalaa soo weerartay markaysa waxa muslimiin dabeedna markaysa marka waxay la dagaalameen yani waxa weeye jihaada dafcin jihaad markaa naftii ay ku daafacayaan kaasi waa ka duwayn oo maxalka jihaadku marka hore wuxuu ku saabsan yahay gaaluu ku saabsan yahay muslim kuma saabsana marka waxa weeye maxalkii waa inuu marka horta waafaqaa mar labaadkana qasadku waa inuu yahay litakuuna kalimatullahi hiy alculyaa sidaa waa inuu yahay kaasaa fii sabiili illaahi ah mafhuum maxaa laga qaadanayaa kaan qaydka u dagaalamin ee ujeeddo kale u dagaalama waxay doontaba ha noqotee wuxuu noqonayaa midaan markaa jihaadkii ku sugnayn saasuu noqonaya marka mantuuqii waxbuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa ka jihaadka noqonaya mafhuum mukhaalafiina wuxuu faa'iidaynayaa wixii ka soo hadhay inaynay ahayn yacni markaa jihaadkii aynay ahayn saasay marka waxay noqonaysa wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam maa min khaaziyatin aw sariyatin tagzuu fatagnamu wataslamu ilaa kaanuu qad tacajaluu huluthay ujuurihim rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min khaaziyatin qolo dagaalantaa qolo duushaa oo ghaswo samaysaa aw sariyatin ama ciidan gaada ah ku baxda ama ilaalo ah sariyadaasoo taqzuu iyaduna markaa dagaalanta oo gaaladii la dagaalanta oo fatagnamu wax markaa furato oo khaniimaysataa wa taslamu nabad gashaa ma jirto ilaa kaanuu qad tacajaluu hulusay ujuurihim mooyaane inay ahaadeen qaar markaa soo hormarsaday ajaradoodii marka saddex dalool loo qaybiyo laba dalool qaar soo hormarsaday inay ahaadeen mooyaane yacnii xaal axwaasha ka mida ma jiraan ilaa kaanuu xaalay markaa ahaadeen mooyaane qad tacajaluu qaar soo hormarsaday hulusay ujuurihim ajaradoodii marka saddex dalool loo qaybiyo laba dalool qaar soo qadinto soo hormarsaday inay yihiin mooyaane wamaa min ghaasiyatin qolo dagaalanta oo ghaswo samaysa aw sariyatin ama ciidan markaa gaada ama ilaalo oo baxdaa ma jirto oo iyaduna gaalada inay la soo diriiraan u baxda oo tukfiqu yacni marka aan ku guulaysanin inay wax furato oo libaysato wa tusaabu lana asiibo oo iyaga marka waxa weeye wax loo gaadhsiiyo wax weyn la gaadhsiiyo oo marka waxa weeye laga yaro bursado ilaa tamma lahum ujuuruhum ajaradoodu inay xaalay u dhammaystirmaan mooyaane xaal kale ma jiraan rawaahu muslimun muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkani wuxuu ka warramayaa inay markaa ajarka adduunyada wax ka mida in lagu hormarsado xadiidku waa ka warramaya baabkan oo keliyana maaha abwaabta kaleba waa soo gelaysa oo nicmada adduunyada iyo ladnaanta iyo ashyaada noocaasi waa ajarradii wax ka midoo adduunyada lagu soo hormariyo maa tii uu tilmaamayo xadiidkii ka warramayay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa inay saxaabadu waagii hore ay ku sugnaayeen dhibaato badan iyo faqri marka waxaa naga mid ahaa bay yidhaahdeen asaxaabta qaarkood kafan baa loo waayey markaasaa marada marka laga saaro xagga madaxa laga dhammaystiro lagu kanfaayo bay addimadu bannaanaadan iyo inta hoose marka xagga addimada laga dhammaystirana xagga markaa sare ee madaxa iyo xaggaasaa bannaanaada mare jidhkoodii wada qarisaa loo waayey kafantii markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammaystira xaggan kalena dee caws iyo markaysa markaa waxaa dhir iyo wax la mida saarsaara ama jilab ama markaysa markaa idkhir ama ashyaadaa saara oo ku astura marka ajarkoodii oo dhammaystiran baa aakhire ugu baaqi ah annagana waxa weeye markaa ajaradeedii baan adduunyada ku dedegsannayoo markaasaa midhihii noo bislaadeenoo midhihii aan iska cunaynaa waxay tilmaamayaan nicamka adduunyada lagu siinayaa inay tahay qayb ajarkii ka midoo lagu hormarsanayo qur-aanka laftiisu waa inoo sheegayaa ajarka adduunyada in lagu hormariyo markuu ilaahay yidhi wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min alsaalixiin yacnii isagu markaa waxa uu ahaa nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay buu ahaa marka fadligiisu de waa fara badnaa oo allah wuxuu yidhi waxaannu ku siinay adduunyada gudaheeda ajarkiisii bimacnaa wax ka midaannu ku siinay aakhirana saalixiintuu ka mid yahay xadiiskani markaa wuxuu inoo tilmaamayaa kooxda ama ha ahaadaan ciidan weyn ama ha ahaadaan markaa ciidan markaa kooban oo sariye ah ha ahaadaan oo gaada ama ilaala ha ahaadaan oo cadowga ay seelaan gaalaad haddii ay markaa libaystaan oo fur iyo khaniimo ay helaan libtuna iyaga raacdo mujaahidiinta muslimiinta ah ajarkoodii marka saddex dalool loo qaybiyo labay hormarsadeen ulu saddex daloolow daloolna aakhiru ugu dambeeyaa waa cajiib yacni badankii ajarka waaba hormarsadeenba markay libaystaane guulaystaane yacni waxa weeye fur iyo khaniimana helaan qoladii markaa libaysan weydaa oo aan waxba furanin ee iyaga laga yaabo in markaa dhib loo geystay amaba laga bursaday ajarkoodii oo dhammaystiran baa aakhire ugu kaydsan ajarkoodii oo dhammaystiran ayaa aakhira ugu kaydsan macnaha xadiisku tilmaamayaa sidaas weeye taasna waxaa laga qaadanayaa xataa haddii waxa weeye eh, dee wakhtiyada qaarkood yacni marka eh, laga libaysto inay marka waxa weeye isku sabirsiiyaan ajarkoodii inuu u dhammaystiran yahay waa aynay marka waxawe murugoon waayo umuruhuna waxay ku dhacayaan biqadari illaahi wa qadaa'ihi ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisay ku dhacayaan saasay ku dhacayaan marka muuminku siduu helaba dee khayr bay u tahay yaa wuxuu kala dhex yaallaa bayna xusnayeyn laba wanaag buu kala dhex yaallaa yacni midna waa jannadii midna waxa weeye dee waa libtii adduunyada minu nasrigii iyo guushii helo marka tii ay u dhacdaba khasaare kuma sugnaa marka taas ayaa laga tilmaamaya xadiidku markaa uu sheegaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo lixdan wacan can abi umaamata radia allahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah iidan lii fi siyaaxa wuxuu ninkaasi nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow iidan lii fi siyaaxa ii iidan oo ii oggolow dalmarnimada inaan markaa dhulkaa maro waan markaa waxa weeye dalxiis ama dalmarnimo aanu maro i'dan odhan maysidoo labada hamse iskuma reebaysid hamsadu waxaa la yidhi waa xaraf aada u culus saas aawadee isku reebka la ysku reebo oo laba hamse ay isreebaan yacnii hamse hamse markaa waxa weeye lagu dhufto ay hamse kale reebayso taas carabtu ma sameeyaan luqada carbeed waxay ku dhisan tahay takfiif iyo fudaydin bay ku dhisan tahay Eh, adayg iyo culays baana ku sugan labada hamse haddii la ysku reebo oo i'dan haddii la i'dan tashbahu tahawuc matag bay shabahdaa baa la yidhi ya matag bay u egtay marka saas aawadeed yacni carabta agtooda mamnuuc bay tahy waa waajib alibdaal in la beddelaa waajiba yacni marka in la bedelo oo xarfumed baa laga dhigayaa marka waxaweye hamsada laga bilaabo iidan bay noqonaysa qur'aankaba dee sidaasaa la akhriyey oo laxnay noqonaysa haddada labada hamse isku reebto i'tuunii bikitaabin hada halad lama akhriyo iituunii haddaad markaa waxa ka horeeya ku dhufto ta'da hoosdhiggeeda haddaad ku dhufato ya xaaladda hamsada oo reeban baad daynaysaa laakiin haddaad hamsada ka bilowdo halkaa hore isku taagto i'tuunii ma odhanaysid iituunii bikitaabin min qabli haada iiti biqur'aanin hayri haada iiti ayaa la odhanaya laakiin liqaaana'ti marka la odhanaayo dee hamsadoo reebban baa markaa la akhrinaya wahaakada qoraadu dhammaan saasay mareen carabi ahaanna waa saas fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi ina siyaaxata ummati aljihaadu fii sabiili illaah ummaddayda dalmarnimadeedu ama dalxiisnimadeedu aljihaadu fii sabiili illaah waa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo caza wajal caza ilaahay isagaa qaaliba waan laga qaalib noqonayn wajalla isagaa weyn rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud baa soo wariyey sanad jayida ayuu ku soo wariyey sanad wanaagsan buu ku soo wariyey bacdu ahlicilmi kolley maqaal bay ka sheegeen sanadka laakiin markaa shaahid buu leeyahay sidaas aawadeed yacni ashaykhu alalbani waa taxsiiniyey oo marka waxa weeye wuxuu yidhi xadiisku yacni waxa weye waa xasan mawaadicda qaarna waaba saxiixiyey calaa kulli xaal bishawaahidihi ayuu xadiisku marka ku sugan yahay xadiiskani wuxuu ka warramayaa ummatu muxamed siyaaxo iyo dalxiisnimo waxa uga dhigan jihaadka cadowga gaalada lala jihaadaayo ayaa wuxuu ka dhigan yahay siyaaxu ka dhigan yahay waana soo aroortay siyaaxada ummaddu inay tahay soonka inay tahayna waa soo aroortay yacni taas lafteeduna waa soo aroortay siyaaxo iyo dalxiisnimo dhulka la maraayo in lagu tacabudo oo lagu cibaadaysto cibaado laga dhigto qofkii isagaan maqsuud u socon wuxuu uga jeedaa ay tahay inuu dhulka iska wareego taana ku tacabudaayo yacni ayga iyo cidlada iyo markaysagaa buuraha iyo meelaha iska maraayo cibaadana uga jeedaa shareecada kuma sugnaa cibaado maaha lagumana cibaadaysto ruuxu isagoo dan kale u socda waa dhici kartaa dee in ramyu xajar bicusfuurayn iska noqoto calaa kulli xaal laakiin markaa kolleyba cibaado laga dhigan maayo dhulka la maraayo yacni markaa meelaha cidlada ah iyo buuraha iyo beledada kala duwan tegista la tegaayo cibaado laga dhigan maayo safarka cibaadada noqonaya waa safarka ruuxu u safraayo shay taaca uu u safraayo laakiin taacaadka qaarkood baa waxaa dhici karta in laga heli karo beled keliya sida xajka iyo cumrada alxaj walcumra meel walba de lagama helayo waa inuu maka tagaa marka xajka iyo cumrada socodka uu soconaayo ee maka tegaayo liajli alxaji waalcumra waa cibaado waa cibaado meelaan maka ahaynna dee xajkii iyo cumradii laga heli maayo saas aawadeed taasaa lagu safraya waana axabu lbilaadi ila allah wa axabu lbilaadi ilaa rasuulih maki waa beledka ilaahay ugu jecel yahay rasuulka ilaahayna sala allahu aleyh wasalam ugu jecel yahay markii hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hijroonaayey ee gaaladu ay ku kallifeen maka inuu ka tago makuu soo eego soo jalleecay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu idhi innaki axabbu bilaadi illaahi ila allaah wa axabu bilaadi illaahi ilay dhulka ilaahay ugu jecel yahaa tahay makaay dhulkan anigu ugu jeclahay baana tahay walowlaa anna qowmaki akhrajuunii minki maa kharajtu mink haddaan qowmkaagu iga kaa saari lahayn dadkaagu iiga kaa saari lahayn kaama baxeen waxaan kaaga baxay inay dadkaagii ehelkaagu iga kaa saareen oo aniga ay bixiyeen yacni igu kallifeen inaan ka baxo iyagu ka bax ma lahayn laakiin waxay doonayeen dilkiisay isku dayeen inuu ku tashadeen laakiin tiibaa waxay sababtay inuu markaa ka baxo ka'annahu inay isagaa ka saareen maadaama sababta ay lahaayeen saasaa ficilka loogu tiiriyey ashyaa kaloo quraba waa dhici kartaa ruuxu inuu u safro ama talabu cilmi ha noqoto ama waxa weeye markaa masaajidda saddexdee nebigu soo gaar yeelay mid ka mida ha noqoto yacni masjid alxaraam iyo masjidu alrasuul sala allahu aleyh wasalam oo madiine ku yaalla masjidka rasuulku iyo masjid alaqsa masaajidda safarka loo safraya iyagana waxa weeye waa nooc tacabuda ah waa cibaado waa cibaado oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi eh, laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajid yacni looma safro saddex masjid mooyaane rixaalku waa kinaaya can isafar waxaa laga sarbeebayaa safarkaa laga sarbeebaya safarka ayaa laga sarbeebaya marka rarka looma adkaysto waxaa loo jeeda yaan loo adkaysanin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada nafyi ahoo diidma ah laakiin nahyi bay u dhacaysaa nahyiguna isagoo sariixaba waa soo arooray oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey laa tashuddu arixaala ila ila salaasati masaajid rarka ha u adkaysanina oo kooraha iyo rarka ha u xidhxidhannina saddex masjid mooyaane yani ha u safrina ha u safrina waxaa la diidaya waa safarka ayaa la diidaya loo safraayo taasaa la diidaya saddexdaa masjid mooyaane qaar baa waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam rakuub in loo fuulo masjidba waa diidey waxay yidhaahdeen culammada ahlu sunnaha qaarkood iyagoo sheegaya ayaa waxay yidhaahdeen waxay markaa xadiidka waa awiileen si markaa madhabka iyagu doonayaan u waafaqo maxay ku awiileen waxay ku awiileen buu yidhi yani muxaamaata lilmadhab asheekh ibnu baaz yacni ilaalin uu madhabka ilaalinaayo doonayo madhabkiisa inuu waafajiyo uu doonaayo ayuu wuxuu yidhi laa tashuddu arixaala ama laa tushaddu arixaalu ila ilaa salaasati masaajid waxaa looga jeedaa yacni waxaweye loo safri maayo ya markaasuu deedna dheeldheel uu ku dheeldheelayo wuxuu ku leeyahay yacni waxa weeye dee taasina waa macquul maadaama madhabkii la ilaalinaayo dee in sidaa loo qalloociyey Ah, madhabkii maadaama la ilaalinayo dee macnaha caynkaasna waa macnaha xadiiska looga jeediyey maaha aha markaysaga xadiiska markaa in eh, taawiil lagu sameeyey oo daahirkiisi laga leexiyey ee xadiisku marka waxuu ku saabsanaa safarka riwaayaadka qaarkoodna waaba tasriixinayaanba safarka oo nebigaaba tasriixiyey safarka marka laa tushaddu rixaalu muraadka looga jeeda maha rakuub lama fuulayo si loogu soo arooriyo masjid quba ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo rakuub fuushan uu tegey kaana yazuuru qubaa kulla sabtin raakiban wa maashiya waa rukuubkiisoo kaa jira maxaa loo diidaya yacni waxa weeye rakuubnimada laga tilmaami maayo waxaa looga jeedaa safarkaa looga jeedaa waayo riwaayo saxiixa waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa yusaafaru ila alaaati masaajid waxaa loo safraayo qura saddex masjidunbaa loo safraa calaa kulli xaal yacni talabu cilmi ha noqoto ama masaajidda saddexdaa ha noqoto ama yacni ziyaarat alikhwaan yacni walaalo nool in la soo booqanayo iyo wax la mida ha noqoto ashyaada noocaasa waa loo safri karaa iyadaan cibaado looga jeedinna safaro markaa mubaaxa waa la safri karaa ama licilaaj ama litijaara aw ligayriha wahaakada ummatu muxamed siyaaxadeedu waa jihaadka weeye marka jihaadka wuxuu ka dhigan yahay siyaaxana waa ku jirtaa maxay odhan jireen xajun wa xaaja miyay odhan jireen ashyaada qaarkood markay sheegayaan yaa xaj iyo xaaja iswaafaqay yaa oo dee waxa weeye isagoo qofkii dee xaj u socda waa dhici kartaa qasad kale inuu meesha markaysaga haddana ku jiro aan maqsuudul acdam ahayn lana sinnayn maqsuud tabaci ah oo maxay ah dee nuuc tijaaraana inuu ku sameeyo xajka dhexdiisa wax dhibi kuma sugna ya wax dhibi kuma sugna suuratulbaqara aayaddii ku sugnayd waa tii ku soo degtay oo waagii hore waxay ahaan jirtay yacni xajka tijaarana in lagu samayn jiray sida xadiiska bukhaariguba sheegaayo xadiiskii cabdullaahi eh, bnu cabbaas kaanat cukaadu wamajannatu wadulmajaazi aswaaqan fi ljaahiliya ibnu cabbaas waxa uu yidhi yacni waxa weeye eh, cukaad iyo majanno iyo dulmajaaz amaakintaasi waxay ahaan jirtay suuqyay ahaan jirtay wax lagu kala iibsado wakhtigii islaamnimada ka hor markii dambe islaamnimada ayay marka waxa weeye taxaru xaraj ka dareemeen oo yidhahdeen niw armay xajka inaga fasaadisa tijaaradan iyo ashyaadan aynu ku dhex wadannaa ya walaysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum ibn cabaas wuxuu ku dari jiray waa qiraa'a tafsiiriya laga yaabaaye fii mawaasimi alxaji bukhaariguu ku sugan yahy marka dhul badan baa laga yaabaa dee jihaadkii inuu tago oo beledadii gaalada markaysaga ay galaan oo yacni amaakin badan marka ay tagaan saas aawadeed suufiyadu waxyaalahay ku tacabudaan oo ah marka khalaaweynta meelaha cidlada aan dadba joogin inay ku khalaaweeyaan ay tegayaa iyo meelo cidla ah iyo markaysaga buuro iyo godod iyo markaysaga ay saxraay oo aan cidi ku noolayn markaasay weliba waxay sameeyaan qaarkood inay yidhahdaan ilah baynu tala saaranaynaayo sahay ayna qaadan intee markaa saxraaga iyo markaysaga ayga ku bakhtiyey intee ayga ku dhimatay intee ayga ku dhimatay iyagoo marka waxayn yani eh, tawakulkii baanu sii xaqiijinaynaa yani cibaadadana waxa weeye meelaha khaaligaan iskaga cibaadaysanayna yani waxaa ka fiican meelaha markaa waxa yani markaa eh, yani dadku dee uu ku badan yahoo joogo oo jamaca iyo jumcayaasha leh inuu markiisaga ku cibaadaysto masaajidda ilaahay kaasa afdal ah laakiin meel cidlo ayaa yacni marka waxa weeye inuu yidhahdo halkaasaan ku cibaadaysanaya yacni fadiilo gaaro kusoo aroortay ma jirto alle haddii laga tegi waayo waqtiga fitanka ayaa dee markaysagaa in yacni la sameeyo meelaha ayga iyo markaysa markaa la tago ama buuraha iyo meelaha diinka loola cararo yacni ay soo aroortay ay soo aroortay yacni taasoo kale ay timi laakiin sida dee afdalkii waxay tahay yacni meelaha masaajidda leh wakhtiyada kale masaajidda lehe salaadaha jamca lagu tukanayo jumcayaasha laga ogaayo yacni marka waxa dadka isugu imanayaan khayrka isla kaashanayaan halkaa in lagu sugnaado almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wayasbiru cala adaahum khayru min almu'min aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru cala adaahum xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal qaflatun ka ghaswah rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaflatun noqosho la soo noqdaa oo jihaadkii laga soo noqdaa ka ghaswatin duullaan jihaadkii loo duulay la mid tahay bimacnaa fadliga laga helaayo iyo sawaabkii ajarka laga helaayo sii socodka jihaadka lagu sii socdo noqodka laga soo noqdayna fadligaasoo kalea laga helaya sida aasaartiisa qofka loogu qoraayo sida looga sawaabinayo sida looga ajar siinaayo midna waa wasaa'ishii cibaadaadka midna waa mutamimaadkii dhammaystiraayo rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid sanad wanaagsan buu ku soo wariyey ahlucilmiga qaarkood waxay dhahdeen jayid iyo xasan waa bimacnan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen jayid waa ka yar xoog badan tahay xasan marka waxay ka dhigan tahay bayna saxiixin wa xasan bay ka dhigan tahay cilmiga qaarna waxay u isticmaalaan jayid bimacnaa xasan wasaxaxahu saxaxahu alalbaaniyu albaanina waa saxiixiyey alqaflatu alrujuuc qafladu waa noqodka walmuraadu alrujuucu min alghaswi bacda faraaqi waxaana looga jeedaa noqodka laga soo noqdo jihaadkii ama duulaankii jihaadka laga soo laabto bacda faraaqihi marka laga faaruqo dabadeed noqoshada laga soo noqdo ayaa looga jeedaa qaflada wa macnaahu annahu yuhaabu fii rujuucihi bacda faraaqihi min alghaswi macnihiisuna wuxuu yahay annahu yusaabu waa la ajar siinayaa fii rujuucihi noqodkiisa ayaa laga ajar siinayaa bacda faraaqihi markuu jihaadkii ka soo faaruqo dabadeed min alghaswi bacda faraaqihi markuu ka soo faaruqo dabadeed min alghaswi duulaankii jihaadka markuu ka soo faaruqo dabadeed ka soo noqdo noqodkana waa laga ajar siinayaa oo sawaab iyo ajar buu ka helayaa waxaynu ogsoonnahay cibaadada shayga cibaadada socodka loo soconaayo iyo dhibaatada loo maraayo dhammaan ruuxa waa loo qorayaa tallaabooyinkiisaa loo qorayaa hadday jihaad tahay hadday xaj tahay hadday markaa salaa tahay yacni marka hadday khayraad kale tahay khayr kastuu qofku u soconayo tallaabadiisa waa loo qoraya ya walaa yaqtacuuna waadiyan ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix yacnii in marka waxa weeye waadi togay gooyaan iyo meeshay maraan iyo meeshay caga dhigtaan yacni markaa waxaa looga qoraya camal wanaagsan baa looga qoraya waxaa la yidhaahdaa qaacida ahaan alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama axkaamu alghaayaat labada waa ka cabiraani shayga wasiilooyinka ah ee waddada u ah shay iyo sababta waxay yeeshaan xukunka waxay ku gaadhsiinayaan bay la xukun yihiin isku mid yacnii sawaabka iyaga laga helaayo ayaa sababtii lagu gaadhayeyna laga helayaa oo laga ajar siinaya haddaba noqodka laga soo noqdo shaygii khayrka ahaa ee laga soo laabto yadana ajarka ajarkiisii baa laga helayaa masjidka markaad soo aaddo soo qabanayso masjidka si aad marka waxa weeye jamaacadii uga qayb gasho si aad jumcadii uga qayb gasho yacni waxa weeye socodkaana waa ajar baa lagaaga qoraya ajar lagaaga qoro xasana lagaaga qoro iyo dembi lagaaga daadiyo wakadaa noqodkuna waa la mid laga noqonayaa wakadalika xajkii wakadalika jihaadkii aynu joogno marka qaflatun ka ghaswa waxay yidhaahdaan culammadu yacni wasaa'ilu alcibaadaati wa mutamimaatuha ka asliha ya cibaadaadka wasiilooyinkooda ku gaadhsiinaya iyo mutamimaadka dhammaystiraya waa noqodka laga noqonaya soo gelaysee asalkeeda la midta waxay noqonaysaa isla cibaadadii inaad ku sugan tahay ayay markaa noqonaysa yacni markaa tallaabooyinkooda loo xisaabinayaa ajar looga qorayaa dembi lagaga daadinaya wahaakada xadiidka kun iyo saddex boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo lix iyo lixdan wa can isaa'ib ibni yaziida radia allahu canhu qaala lama qadima annabiyu sala allahu aleyh wasalama min ghaswati tabuuk saa'ib waxa uu yidhi lama qadima annabiyu sala allahu aleyh wasalam maadadan kole wakhti hore waa soo maray marka qadima ayaa hadda markaa imaatinku noqonaya mar waxaan filayaa mar baan maray qaduma yaqdumu laakiin taasi macno kale weeyaan saxdii waxay ahayd amaakintaasna inay marka qadima yaqdamu noqonays saasay ku saxnayd amaa tan kale yaqdumu qawmahu ay yataqadamuhum buu uga jeeda ayaa macnaheedu noqonaysa waa ka soo horreeya waa u horraan qaadaya marka waxa weeye maaddada halkaas yacni waan qalday sidaa saxani dabdigeedu waxay noqonaysaa qadima yaqdamu laakiin taasi macno kaley noqonaysa yaqdumdu mm, qaduma yaqdumu ay yataqadamuhum wa can isaa'ib ibni yaziida radia allahu canhu qaala lama qadima anabiyu sala allahu aleyh wasalam markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka yimi min ghaswati tabuuk ghaswada tabuuk uu ka yimi talaqaahu nnaas dadkii baa la kulmay oo nebiga qaabilay soo dhowaynay soo dhowaynayaan iyo farxaday nebiga ku faraxsan yihiin inuu nabadgelyo ku soo noqday fatalaqaytuhu maca asibyaan saa'ib markaa waa yaraa wuxuu yidhi yacni marka waan la kulmay nebiga calayhi salaatu wassalaam maca sibyaani carruurta la jirkooda xaalan ahaan la kulmay calaa haniyati alwadaac waxaan kula kulmay yacni dariiqa yacni markaa buurta ama jiirta marka waxaa sagootigaan kula kulmay yacni waxa weeye waa dariiq markaa buur ku yaalla haniyada la yidhaahdaa marka haniya halkaasaa la yidhahdaa alwadaacna waxaa loo yidhi ruuxa beledka ka tegaya waa meeshuu dadka ku sagootinaayo marka la sii dhoweeyo oo laga sii saaro in la ambabixiyo halkaasoo kalea lagu sii sagootiyaa marka waxa weeye karintii ama dariiqii buurta ee sagootiga halkaasaan kula kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kaga hortegey iyadoo carruurina iweheliso weheliso aaniya waa ariiq fi ljabal rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixuu ku soo wariyey bihada lafdi lafdigan xaalu ku sugan yahu soo wariyey wa rawaahu lbukhaariyu bukhaarina waa soo wariyey qaala wuxuu yidhi eh, saa'ib dahabna natalaqaa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waannu tagnay natalaqaa xaalaannu la kulmayno bimacnaa niyaysannahay oo doonayno inaannu la kulanno rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxaanu la kulmaynay maca sibyaani carruurta la jirkoodaannu la kulmaynay ilaa haniyati alwadaac waxaannu kula kulmaynay ilaa markaa waxa weeye waxaannu tagnay ilaa markaa dariiqii yacni ama karintii sagootiga laga gaadhay waa dariiq markaa buur ka soo dhacaya oo madiina markaa waxawe dee ka baxsan oo dacalkeeda ka yara baxsan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqdo ghaswadii ghaswatu tabuuk markuu ka soo noqday dadkii inay ka hortageen halkaas inay kula kulmeen ayuu xadiisku tilmaamaya meeshaa saniyat alwadaac inay kula kulmeen ayaa markaa xadiisku markaa uu sheegaya waa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u soo dhoweynayeen uguna farxayeen nabadgelyada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo noqday marka noqodka uu soo noqonayo nebigu de waxa weeye jihaadkiibu markiisa markaa yani tabac ay u tahay attaabicu taabic oo marka qaflada laleeyahy qaflatun ka ghaswa attaabicu taabic qaacidada fiqigaasu ma ahayn shaygii shay raacaya xukum ahaanna waxa weeye waa la mid xukum ahaanna waa raacaya waxaa xadiidkan laga qaadanayaa in cidda marka waxa weeye jihaadka ka soo noqota in marka waxa talaqi lalaga samayn karo oo laga yacni la qaabili karo laga hortegi karo yacni waxa weeye farax lagu farxaayo khayrka marka ay ka yimaadeen lagu farxayo aawadii xadiiska kuniyosaddex boqoliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kuniyo saddex boqoliyo iyo lixdan wa can abi umaamata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal man lam yagzu aw yujahiz haaziyan aw yakhluf haaziyan fii ahlihi bikhayr man lam yaqzu ku kastaan markaa duulin oo jihaad u duulin yacni jihaad u bixin aw yujahis ghaaziyan ama aan diyaarin ruux markaa duulaya oo jihaad u baxaya aan diyaarinoo wuxuu u baahan yahay u dhammaystirin yacni hub iyo sahayba yacni waa diyaariyey waxaa loo jeedaa wuu tabantaabiyey si u soo jihaado wuxuu ku jihaadi lahaa ayuu sii siiyey aw yakhluf khaaziyan fii ahlih ama aan uga dambayn mid markaa duulay oo jihaad u duulay fii ahlihi ehelkiisii aan usii maamulinoo uga dambaynoo usii ilaalin bikhayrin yacni wanaag iyo wax la mida marka wanaag marka aan ugu sii ilaalin inuu sii daryeelo inuu sii tabantaabiyo inuu sii caawiyo inuu wixii marka waxawn yani markaa dhibay dareemayaan uu ka khafiifiyo waxay u baahan yihiin uu ku caawiyo ya bikhayrin khayrna marka waxa weeye aan uga dambayno ugu sii maamulin saddexdaa midnaba kaan samayn cumrigiisa hee asaabahu llahu biqaaricatin qabla yowmi alqiyaama asaabahu allaahu allah wuxuu haleeshiyaa biqaaricatin musiibo ayuu haleeshiyaa dhibaato qalbigiisa garaacaysa qaaricada waxaa loo jeedaa waa musiibo markaisaga weyn oo shiddadeeda daraaddeed taqracu lquluub waa musiibo weyn ayuu ilaahay haleeshiyaa qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame ka hor saas aawadeedba maalinta qiyaame waxaa lagu magacaabay alqaarica alqaaricatu malqaarica maxaa qaarica loogu magacaabay yacnii hawlkeeda iyo shiddadeeda iyo dhibaatadeedaay qalbiyada ku garaacaysaa marka hadda waxaa loo jeedaa waa nooc qaarica uun waa musiiba min almasaa'ib baa laga tilmaamaya rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa soo wariyey sanad saxiixuu ku soo wariyey hadduu sanadka koley waa laga hadlay sheekh albaanina koley waa ka hadlay culamo kalena waa ka hadleen sanadka saas aawadeed marka tacliiqiisa riyaad saalixiinka sheikhu waa ku daciifiyey laakiin kadib wuxuu sheikhu helay yani duruqiyo shawaahidu uu xadiisku leeyahay ayuu kadib marka uu helay saas aawadeed akhiiran markii dambe sheikhu xadiiska waa quweeyey shawaahiddiisa daraaddeed saxiixadana waa ku soo saaray wa silsilata xadiisi saxiixa ee mujalladka yacni marka waxa weye lixaad awalkiisa ayuu ku keenay dabeedna marka waxaweye xadiidka waa quweeyey shawaahid buu markaa leeyahay marka xadiisku waa sugan yahay bishawaahidihi yani isma diidayso in la yaha xadiiska sanadkiisu waa daciif iyo in la yidhaahdo xadiisku haddana waa saxiix ama waa xasan yani bituruqihi wa shawaahidii laba oo iska hor imanaya ma sheekhu xadiis baa laga yaabaa inaanu marka waxa weeye turuqdiisa iyo shawaahiddiisoo kale aanu aad u baadhin dabeedna sanadka markaa uu hayaa dhici karta inuu xukumo oo uu yidhahdo sanadkiisu waa daciif ya ama bisanadin daciif oo dacfi ku sheego uu yidhahda hebel baa ku jiro waa daciif hebel baa ku jiro waa daciif waxay sheegaysaa khusuuska sanadkan inuu ka hadlay uu yidhahdo waa daciifo waxaa ku jira hebel ama wuu tadliisiyo ama mudalliso wuu cancaneeyey iyo wax la mida ama waa munqaic halkaasu ka kala go'an yahay khusuuska sanadka wax ku saabsan weeye hadduu markaa waxa asaaniid kale helo oo xadiiskii uu ka hadlo ka xadiis ahaan matniga uu ka hadlo oo uu yidhaahdo waxa weeye xadiisku waa saxiix dee tanaaqud maaha laysa bitanaaqud midna wuxuu ka hadlay khusuuska sanadkaasuu ka hadlay midna wuxuu ka hadlay xadiiska ka xadiis ahaan matni ahaan buu uga hadlay ya muraadku markaa saas yadaa weeye laakiin dadka qaarkood baa si kale u qaatay ya khaasatan waxaa dhici karta sheikhu inuu marka waxa meel ku gaabsado yani waxa weeyaan takhriijyada mukhtasarkaa ah waa saxiix meel kalena uu yidhahdo sanadkiisu waa daciif waa saxiixna wuxuu u jeedaa xadiiska bimajmuuci turuqihi wa shawaahidihi ayuu saxiix ku yahay saas aawadeed markii dadka qaarkood faham qalada ay qaateen wuxuu yidhi waxaan awaakhira cumurihi wuxuu sheikhu yidhi waxaan tamaniyey inaan kala caddayn lahaa markii hore markaan saxiix leeyahay iyo xasan leeyahay markaan eh, xadiiska sanadkiisa saxiixinaayo ama taxsiininayo iyo marka duruqdiisoo dhan aan eegayo oo sidaa ku saxiixinayo ama ku taxsiininayo inaan kala caddayn lahaa aan odhan lahaa waxa weeye saxiix yani waxa weyaan markaa eh, saxiixulisnaad yani marka waxa ama bisanadin saxiix eh, marna idhaahdo saxiixun lighayri ama xasanun lighayri ya yani markaa saasoo kale inaan u kala bayaamin lahaa far waaweyn ku qori lahaa yani markaa naxwa haada waa jeclaan lahaa buuli xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay saddex arrin ruuxaan midnaba samayn musiibuu ilaahay ku sallidi doonaa qiyaamada intaan la gaadhin waa shay culus mid waxay tahay waa ruuxaan cimrigii marnaba jihaadin waa qodob ruux jihaadaya aan diyaarin oo wuxuu ku jihaadi lahaa aan ku tabantaabinoo ku caawin ruux jihaadaya ehelkiisii aan u sii ilaalin oo u sii daryeelin bikhayr intaa midnaba aan samayn jihaadkiina uu jihaad xaqi xaadir yahay oo jiro cimrigiisa aan saa marnaba samayn ilahay musiibu ku sallidaa intaan qiyaamada la gaadhin lagama hadlayo wakhti aan jihaad xaasil ahayn ama qofkii aanu jihaad gaadhi karayn iyo taas laga hadli maayo ee jihaadkii oo xaasil ah oo jihaad xaqi joogo oo ay ruuxii u fududdahay oo intaa midnaba cimrigiisa marnaba aanu samaynin ta noocaasi waxay markaa u sababaysaa nooc cuquuba bimacnaa waxa weeye jihaadkii kamana qayb qaadan mana samayn xadiis horena waa inuu ku soo marray man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsahu bighaswin maata calaa shucbatin min annifaaq xadiiskaa waxaa laga qaadanaya cala alaqali waa inuu go'aansadaa ama la yimaadaa ama niyeeyaayoo doonaa ama cala aqali ku hamiya kana wuxuu tilmaamayaa yacni ruux ama binafsihi inuu jihaado ama waxa weeye markaa cid markaa jihaadaysa uu caawiyo siduu caawinaya ha ahaato inuu wuxuu ku jihaadaayo siiyo ama ha ahaato inuu reerka ka reebo uu sii ilaaliyo oo uu sii daryeelay marka jihaadkii hadduu xaasil yahay in laga qayb qaato inay tahay ayaa xadiiska laga qaadanaya haddii kale in marka arrinkaasi musiibo sababay maanaa cuquuba ay ka imanayso waayo jihaadkii dee farducayn iyo fardu kifaaya dhex yaallaa yacni awqaadda qaarkoodna dee farducayn buu noqonaya fardu kifaayahana cid ku filan haddayna ku qumin dee waa lagu dambaabaya cid kastoo kari kartaa ku dambaabaysa fardu bal farducaynkana ka warran yacni shakhsigii awoodi karaaye ee markiisaga aan la imanin wuxuu noqonayaa mid dembaabayuu noqonaya wahaakada ya marka dee wuxuu u baahan yahay jihaadkii yani waxa weye icdaad buu u baahan yahay yacni iska waxa weeyaan waa min baab alwasaa'il jihaadku marka iyadoo dee aan awood lahaynin in marka waxa weeye e, gaaladii loo loogo muslimiinta maaha oo dee layskaga bash siiyo layskaga dhufto oo dee markaysaa iyaguna siday doonan ay u xasuuqaan tan noocaasoo kaliyana dee sax maaha yani sax maaha yacni jihaadkii waxa weeye waa min baab alwasaa'il man qaatala litakuuna kalimat allahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah wasiilo muxuu u yahay litakuuna kalimatullaahi alculyaa wasiiladuna dee waxaa la rabaa in ghaayada iyo ujeeddada ay u shaqaynayso u adeegayso ee ujeeddadii aynay ka hor imanaynin haddii marka waxa weeye dee ay muslimiintii dacfi ka sii qaadayaan iyo taagdarro iyo xasuuq ay gaaladii xasuuqaan si ay cudurdaar ugu helaan gaaladu marka waxa weeye inay muslimiintii markaa xasuuqaan oo markaysa marka ay si ay doonaan u laayaan ila dadka qaar baa dhibsanaya markaysagaa dad aan waxba geysanin bes iskaga bilaabaan oo iska xasuuqaan sida gaalada waqtida qaar samayso yani waxa weeye qaar baa dee dad baa markaysa markaa odhanaya maxaa lagu laynaya maxay sameeyeen laakiin haddii waxan bay sameeyeen yacni sidan bay ku kaceen falalkan bay sameeyeen tan bay ku kaceen oo dadkii ay arkaan iyagoo markaysagaa marba marka waxa yacni dee waxyaalaha caynkaasa samaynaya dee waxa weeye waxa markaa ay sababaysaa iyaguna si fiican inay u aargoostaan taasay marka waxaweyan sababaysa marka dee in waxaweyaan yacni sida ay muslimiinta u xasuuqi lahaayeen lagu caawiye ma ahee yacni waxa weeye jihaad markaa laga fekeray oo markaysa markaa loo diyaarsaday oo yacni waa in markaa lala yimaado ayay markaa noqonaysa oo dee waxa weeye markaysa maqaamkiisii dee dhaxay oo dee haayadii yacni markaa ay ka sababoobeyso ama ay ka dhalanayso xadiiska kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo konton wa can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina gaalada la jihaada biamwaalikum xoolihiinna kula jihaada wa anfusikum nafihiinnana kula jihaada wa alsinatikum carabadiinnana kula jihaada afkiinnana kula jihaada rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiix ku wariyey xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i imaam axmed ibnu xibbaan iyo xaakim yacni markaa sunanka waxaa ka soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i imaam axmedna waa soo wariyey ibnu xibbaan iyo xaakimna waa soo wariyeen wa saxaxaahu labadubna waa saxiixiyeen wakadalika sheekh albaani laftiisu waa saxiixinayaa nawowina waa aragtaan inuu saxiixiye ahlucilmi kalena waa saxiixiyeen xufaad ah. xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa gaalada in lala jihaado oo af iyo gacan iyo xoolo mid walba lagula jihaado yacni markaa mid walba lagula jihaado afka laftiisu wuxuu soo gelayaa jihaadkiibuu soo gelaya waa tii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan ibnu saabit uu amraayey inuu waxaweeye markaa gaalada u gabiyo oo waxaweeye yacni markaa difaacu markaa diinka daafacayo iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam u daafacayo inuu markaa gaalada ugu gabiyo dabeedna marka waxaweyan yani waxa uu nebi weliba ku yidhi wa jibriilu macak yani jibriil baa la jirkaaga ahaaday yani uhjuhum awhaajihim wa jibriilu macak yani gabay marka aad ku yani marka caayayso kufrigooda iyo xumaantooda aad ku caayayso yani marka u gabay hmm, jibriilna waa ku eheliyaa wuxuuna nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadalkaad ku leedahay leebka waa kaga daran yihi waxaad ku leedahay ee ku odhanaysa gabayga waa kaga daran yahay leebabka waa kaga daran yahay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jare marka carabka in lagula jihaado gaaladii waa soo gelaysaa xadiidkuna waa sheegaya wa can abi camrin wayuqaalu abu xakiimin annucmaani bni muqarin radia allahu canhu qaala shahidtu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama ida lam yuqaatil min awali annahaari ahara alqitaal nucmaan ibni muqarin waxa uu yidhi oo kunyadiisa abu camar la odhan jiray waxaa kaloo la yidhaahdaa abu xakiimna waa la odhan jiray yacnii kunyadiisaa tacaduday qaala wuxuu idhi shahidtu waxaan xaadiray rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baan la joogay idaa lam yuqaatil markaanu dagaalamin min awali nnahaari maalinta awalkeedoo subaxnimada hore haddaan u dagaalamin akhara alqitaala waa dib dhigi jiray dagaalka xataa tazuula ashamsu ilaa qoraxdu ay iilanayso oo bartankeeda ay ka iilanayso xaggay u dhacayso ay u iilanayso ayuu dibdhigi jiray wa tahubba ariyaax dabayluhuna ay soo dhacayaan oo dhammanayaan wa yanzil annasru nasriguna uu ka soo degaayo rawahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi waxaanu markaa tirmidi yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa Eh, xadiidkan xadiid kaloo shabbahaana bukhaari buu ku sugan yahay oo isla saxaabiga laga warina sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiidka xadiidkan waa saxiixiyey marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama subaxnimada hore u dagaalami jiray haddii subaxnimada hore aanu dagaalamin barqada dheer dagaalka ma bilaabi jirin dib buu u dhigi jiray ilaa uu ka soo gelaya wakhtiga duhurku oo qoraxdu ka iilanaysa samada bartankeeda markaa qoraxdu ay iilato wakhtiga duhur soo galo waxa soo dhacaysa dabaysha la yidhaahdo assaba ee xagga bariga ka soo dhacda nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nusirtu bisaba dabayshaa saba la yidhahdaa laygu hiiliyo laygu gargaaray marka ilaa inta wakhtigaa duhur ay ka gaadayso dabayshaasina soo dhacayso ayuu u kaadin jiray xadiiskanna waa ishaaray dabayshaas xataa tazuula ashamsu wa tahubba ariyaax wayanzil annasru marka waxaa laga qaadanayaa awqaaddu inay ku kala fiican tahay jihaadka bilowgiisa subaxnimada hore markaa in e, la dagaalamo waa jirtaa oo la jihaado oo jihaadkii la bilaabo markaa waxa weeye ay wakhtiga duhur soo galana waa jiri jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu bilaabo salaaddii duhur wakhtigu soo galo ama salaadda duhur dabadeeda qoraxdu samada bartankeeda markay gaadho waa markay u kulushahay xilliga dambe way ka sii yara qaboobaanaysa qabowgii waa sii yara khafiifaya marka qaboonnada hore haddii dagaalka la bilaabo dee waa wakhti marka waxa weeye markaa sahlan oo laydhina dhacayso ayna qabowdahay weeye haddii goor gaaban la bilaabona dee waxa weeye inaan e, shaqadii suuro gelin baa dhici karta oo aan laga bogan oo dee habeen marka dambe kala dhex maro marka in wakhtiga duhur yacni markaa uu soo galay oo wakhtigii zawaalka la bilaabo ilaa intaana waxaa dhici karta in markaa dee dagaalkii lagu kala sad qaado inta ka hadhay qoraxda wahaakada marka xadiidkanna wakhtiga ay ku fiican tahay ayuu sheegaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam laa tatamanaw liqa'a alcaduw nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ha tamaniyinu ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa ha jeclaysanina fa idaa laqiitumuuhum markaad la kulantaan fasbiruu sabra mid idinku daran nusakha qaar waxay kordhinayaan was'alu allaha alcaafiya xadiiska cabdullahi bni abi awfa aynu soo marray ayaa ziyaadadaas ku jirtay kolay muxaqiqiinta qaarkoodna waxay leeyihin xadiiskan kuma jirta xadiis kale ku jirtaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tatamanaw liqa'a alcaduw ha jeclaysanino ha tamaniyiina cadowga inaad la kulantaan cadowga gaalaad faidaa laqiitumuuhum markaad la kulantaan saabiruu la sabirtama ama fasbiruu sabra oo adkaysta muttafaqun calayh bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu la macno yahay xadiidkii hore aynu soo marray cabdullahi bni abi awfa aynu hore dersigii hore ku soo qaadannay isla kitaabkan ku saabsanaa kitaabu aljihaad kiyaasuu la macnaya yacnii inaan markaa cadowga marka hore la tamaniyin oo la jeclaysan in lala kulmo dagaal marka waxaweyn u dhaco oo jihaadkii markaysa marka waxaweyn gaaladii lays helo marka hore ha tamaniyin oo ha jeclaysanina laakiin hadday dhacdo inaad la kulantaan sabra maxaa loo diidaya inay tamaniyaan sow jihaadka khayr maaha waxaa loo odhanayaa waxaa loo diidayaa inay jeclaystaan inay la kulmaan waxaa loo diidayaa dee nooc fitnaa weeye oo ruuxu loo imtixaanayo marka imtixaan qofku aanu ogayn inuu ku baasi doono iyo inuu ku dhici doono inuu isagu jeclaysto ama dalbado maaha inuu jeclaysto ama dalbado ma aha laakiin haddii ay dhacdo in marka cadowga gaalada la kulantaan markaa sabro adkaysta oo la dagaalama macnaha laga tilmaamayaa saas yadaa ila waxaa dhici karta dadka qaarkood marka hore intay tamaniyaan tamaniyaan marka dambe haddana waxa weeye inay sabri waayaan inay sabri waayaan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimuu salaata waatuu azakaata falama kutiba calayhim alqitaalu ida fariiqun minhum yakhshawna annaasa ka khashyat illahi ow ashadda khashya yani bacd lmuslimiin bay ku soo degtay xadiiska sabab nuzuulku soo tilmaamaayo yani muslimiinta qaar baa waxay odhan jireen maa jihaadkana lagu faral yeelo tamaniga markaa jihaadka in la faral yeelay tamanniin jireen waxaana lagu lahaa ayaa qaarkood waxay uga baqeen yani marka dadkii bimacnaa gaaladii siday marka waxa weeye allah uga baqayaan yani waxa weeye waxay marka yani tilmaamaysaa tamaniga marka hore la tamaniyo shay aan xaasil ahayn la tamaniyaa inay dhici kartaba inuu markaa sababo inuu marku waxaas yimaado inuu qof ka daciifo qaacidada caynkaas waaba sheegay cabdiraxmaan ibn naasir asacdi kitaabkiisa alqawaacid alxisaan oo wuxuu yidhi marka waxa weeye marba waxa jooga iyo sharaa'icda iyo faralka joogae xaadirka abaa ah lagu mashquulaa ihtimaamka iyo dadaalka lagu sameeya la dul saaraa laakiin shay aan markaa xaasil ahayn hadduu ruuxu markaysaga niyadiisu ku maqan tahay oo uu tamaniyayo waxa ku imanaysa kan markaa joogee xaadirka uu ka daciifayaa kaa maqani markuu yimaadana hadhow waxba ka tari maayo niyadiisi way qaybsantahy himmadii halkuu dul saari lahaa yacni shayga markaa waajibka xaasilkae markaa jooga ee xaadirka ah ee taacat alwaqti ah taacat alwaqti waa taacada wakhtigeedu joogo ya taacat alwaqti ah ku mashquulo ihtimaamkiisa iyo dadaalkiisa dul saaro yacni hadhowna isagoo yacni waxa weeye aan markaa tashatut yacni kala tag fikirkiisii wixiisii aanu ku dhicin ayuu ka kale u imanaya laakiin hadduu marka hore marka waxaa mid yacni ka maqan isku mashquuliyo oo tamaniyaayo oo jeclaysanayo oo ku maqan yahay niyaddiisii niyaddii baa qaybqaybsantay kan jooge markaa xaasilka ah waa ka daciifaya oo siday ahayd ula iman maayo hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday wax kale tahayba kaasi markuu yimaadana ha dhow waxa weeye sidii la rabay ma yeeli doono ya marka calaa kulli xaal inaan la tamaniyin ba xadiisku tilmaamaya laakiin haddii lala kulmo la sabro ilaahayna in caafiyada la weydiisto yani markaa adiladu waa sheegaysaa xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa anhu wa can jaabirin radia allaahu canhuma abi hurayre iyo jaabir labadaba waxaa marka bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal in nabigu yidhi alxarbu khudca yacni dagaalku waa khiyaamo yani waa mid laysku dago oo laysku khiyaameeyo waa mid laysku dago yani waa tab yani khadca khidca khudca intaba waa loo xarakeeya waa muala lkha marka khadca la yidhahdo waxay noqonaysaa yani waxa weeye waa tab hal mar ah tabtaa haddii lagula helo bes de waxa weye waa lagaa guulays waxay noqonaysaa marka waxaw ismu mara ama masdaru mara ay noqonaysa khadca khudca marka la yidhahdona waxay noqonaysaa waa mid laysku khiyaameeyo oo bimacnaa laysku dago oo tab laysku sameeyo khidaaca iyo khiyaanada farqa udhexeeya fii lughati alcarab laakiin innagu af soomaali ahaan dee khiyaano un baynu marka iska nidhahnaa marka khiyaanada lugatulcarab waxay yidhahdaan culammadu waxa weeye waa khadcatun fii maqaami alictimaan marka dee shay madmuun bay noqonaysa hadday saa noqoto iyadoo lays aaminay in lays markaa dhakra ayaa la yidhahdaa taasaa khiyaano la yidhahda saas aawoodee khiyaanada waxaa laynoo sheegay si caama ah ayaa yani markaa loo dhaleeceeyey allah waxau yidhi ina allaha laa yuxibu alkhaainiin ilahay khaainiinta ma jecla marka khiyaanadu cala alilaaq bay madmuumuta khiyaanadu si markaa mutlaqa oo sii daysan bay markaa madmuumuta marka khadcadu waxay noqonaysaa dhagar ama tab iyo dhagar weeye macnuu caynkaasu dhacay marka hal mar haddii dhagarta ama tabta lagula helo dee waa lagaa guulaysanaya wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa marka in tabcadii lala helay khudca marka la yidhaahdana waa mid laysku dhaqro ayay noqonaysa khidca marka la yidhahdana waa qaab yani marka dhagar ah oo waxay tilmaamaysaa markaana hay ayay tilmaamaysaa yani sida marka waxa weeye tabta iyo dhagartu eh, ay marka dagaalka wax uga tarto matuxnaanta si toosa la isaga hor yimaadaa si ka badan bay wax uga taraysaa marka waxaa dhagarta iyo tabta oo cid xoog badan baa dhici karta in tabtaa iyo dhagartaa dee lagu dilo oo lagaga guulaysto oo libintii isaga ku raacdo oo libintii isaga ku raacdo haddaba markaa dhagartaasi ma sii daysnee ashyaada qaarkood baan dee markaysagaa ku bannaanayn oo cuhuuddii iyo ballamadii iyo ashyaada noocaasa in laga baxo oo ballamada la jebiyo oo ciddii ammaan la siiyey ammaankii lagala noqdo oo lagaga baxo oo waxa weeye markaa ballamadii la jebiyey iyo wacaddadii ta noocaasi waa mid madmuum ah yacni waxay noqonaysaa markaa midaan bannaanayn mid aan bannaanayn ayay noqonaysaa sharcanna waa laynoo diiday wax allo wixii markaa ku saabsan ballanka in laga baxo ama markaa wacadka la jebiyo ama ciddii markaa ammaanka la siiyey ammaankii lagaga baxo oo la yidhahdo dabin baan u oo marka hore waxaan u muujinayaa inaan markaysa marka waani heshiis naga dhexeeyey ammaan oo ammaanna waa siinayaa kadibna waxaweeye waa ka yani waxaweeye sidaasaan ku laynaya ya ama ku duulaya yani ta noocaasi markaa mid bannaan iyadu ma aha mid bannaan ma aha oo cidda mucaahadiintae cahdiga lala leeyahay in layska yska dee mid bannaan ma aha dunuubta kabaa'irtay ka mid tahay waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna yacni cid cahdi la siiyey oo muslimiinta heshiis la leh ka dilaa lam yarax raa'ixata aljanna urta jannada ma uriyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga haddii ruux mucaahada uu dilo lam yarax raa'ixata aljanna urta jannada urin maayo urin maayo waa waciid daran waa dembi kabaa'iro weyn eh, weeyaan eh, ammaanka ciddii la siiyeyna iyadana waa saas si laag dee waxa weeye dhiiggoodu waa dhowran yahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'mana yacani waxa weye ruuxa markaa ammaanka la siiyey qof kastoo muslima siin kara lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo waxa uu markaa noqonayaa miduu dhiiggiisu dhowran yahay buu noqonaya xataa shardi ma aha in ammaanka loo tasriixiyo sharti maaha ee culammadu waxay yidhaahdeen wax kastuu u fahmo in ammaan la siiyey ayaa nisbadiisa waxay u noqonaysaa in ammaan bay u noqonaysa waatay culammadu marka ay yidhahdaan shubhat lamaani ka xaqiiqati shubhada ammaanku waxay ka dhigan tahay xaqiiqadii ammaanko kale ay ka dhigan tahay xaqiiqadii ammaanko kale ayay ka dhigan tahay haddii gaalkii lagu yidhaahdo afaanu garanayn lagula hadlo oo u qaato in ammaan la siiyey aan se looga jeedin in ammaan la siiyey oo nabadla nabadgelinayo aanu saa looga jeedin laakiin isagu u fahmo in la nabadgelinayo ahlucilmigu waxay dhahan in wax la yeelaa ma bannaana in wax la yeelaa ma bannaana qaacidadiiyo daabitku waa maxay waa sida imaam axmed ibnu xambal uu yihi kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan waa daabidkii wax kastoo gaalkaa cajamigii u maleeyo afkii baanu garanay muslimiinta mugta gaalkaa cajamigii wax kastuu u maleeyo ammaan inay tahay waa ammaan bay nisbadiisa u noqonaysa bacdu lmadaahib waa jira inay yidhahdaan ammaan xaqadii noqon mayse laakiin yaga laftiisu ma'aalkii way waafaqeen oo waxay yidhahdeen waa la celinayaayo waa la kaxaynaya lama dili karo hadduu u fahmay markaysa marka ammaan aan ammaan la siinin waa in markaysa markaa la kaxeeyaa yani markaa lagu celiyaa halkuu ammaanka ku noqonayo laakiin yaga laftooda maxay waafaqeen ammaan toosa markaysaga ayayna ka dhigaynin laakiin waxay macnihii ammaanka ayay sugeen oo ay yidhahdeen markaysaa markaa ilaa inta la yska saarayo wax la yeeli laakiin ammaan rasmi u haystaa markaa ma aha calaa kulli xaal ma'aalka waa isku mid labada qowl waayo culamadu waxay isku waafaqsan inaan waxba la yeeli karin ayay isku waafaqsan saas ayay isku waafaqsan marka waxaa laga soo qaadayaa waxa markaa uu fahmay ruuxani marka ammaanka ayuunbaa markaa la eegaya la ictibaarinaya calaa kulli xaal tabta iyo dhagarta wixii aan markaa cuhuuddii jabinayn ciddii ammaanka la siiyey ammaankii aan kala noqonayn ama markaa waxa ballanfur aan ku samaynayn tabe lagu sameeyo waxay noqonaysaa marka waxa mid markaa bannaan dagaalkiina u adeegaysay noqonaysa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hadalkan goorta uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ghaswat alaxzaab oo dagaalkii markaa ghaswat alaxzaab waatii gaalada ee tirada badnaa ayse soo kaashadeen ay markaa madiine soo weerareen waana tii marka waxa weye reer bani qurayda nimanka la yidhaahda ee yuhuudda ahaana ballanfurka ay la yimaadeen iyaguna markaa cadowgii ay la soo gaashaan qabteen soo raaceen dabeed markaa nin baa islaamay ninkii nucaym ibni mascuud la odhan jiray baa islaamay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi islaamnimadaada intaynay ogaan alxarbu khudca dagaalku tab weeyaane dee naga kala jebi markaasuu dabeedna marka waxa weeye markaa ninkii tegey iyagiibuu u tegey warbuu u kala sheegay gaalada dhexdoodii ayuu war u kala sheegay maruu reer banu quraydo u tago oo ku yidhaahdo waxaweye nimankani waxaweye way noqonayaan waxaana markaysa marka arrinka noocaas ah waxaweeye inay marka hadda iska noqdaan bay markaysa waxa doonayaan inay iska noqdaan ayay doonayaan marka haddii waxaweeye iminka ay noqdaan oo idinkiiyo laydin kala tago muslimiintana dee laydinka awood badan markaa sidaas aawadeed si ay ayna idinka noqonin ilaa hawsha aad gabagabaynaysaan waxaad tidhahdaan intaasoo nin markaana siiya oo naga nala jooga idinma aaminsanin yacni markaysaa intaasoo nin yacni marka waxaa siiya yacni markaa ku dhaha annaga ha nala joogaan ciidankayaga ha ka mid noqdaan saanu idinku kalsoonaanno inaad joogaysaanoo nala dagaalgelaysaanoo yani dhab a idinka tahay yani sidaa ku dhaha haddii kale markaysaa iyaga waxba kama yaalin meesha way iska noqonayaano guryahoodii bay tegayaan ammaankoodiina waa haystaan yani idinkana waa laydin kala tegaya qoladii kale u yimi markaasuu dabeed marka wuxuu ku yidhi yani dagaalkana waata markaysa marka ashyaada qaarkood markaysa markaa dee tawriye iyo yani markaysa culamada qaarkood yani marka waxaabay yidhaahdaan yani marka shay markaa ashyaa beena yani ruksa ayaa loo haystaa qadar markaysa waxaa ka mida ah in marka la samayn karo qoladii kalena war kale uu iyagana uga sheegay markaasuu nimanku waa iscilkaambiyeen reer bani qurayda yani waxa weyaan markaa eh, arrinkii inay ka baxaan bay doonayaan waxaanay markaysa markaa go'aansadeen oo dooneen inay rag ah markaysa markaa ay idinka dalbadaan in rag u dhiibtaan raggaasay doonayaan markaysa markaa inay u dhiibaan markaysa maxamed u dhiibaan si loogu kalsoonaado heshiiskana ay kaga baxaan qoladana warkaas uga sheegay iyaga dhexdoodu cala kulli xaal u kala sheekeeyey dabeedna markaasaa qolo waliba marka waxa weeye uu intuu u sheegay wax aragkaan bay waxay yidhahan alla nucaym baa ruu sheegayey qolada reer bani qurayda la shar yimaadeen rag markaysa waxaa na siiya nala jooga annaga qoladii kale dee waxay yidhahdeen waa kaa wuxuu inoo sheegaaye nucaym inoo sheegaayo markay qoladii kale diideenna waxay iyagana yidhahdeen waa wuxuu nucaym inoo sheegaayo adigu calaa kulli xaal kala shaki baa markaysa marka ku yimi sidaasaa marka waxaan yani markaa yani markii dambena ay dhacday